بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى ما جل لكن ما نسأل بفضلك يا لطيف ربي صلاة وعسلم عن يا كريم وعن الشيخ الكبير العارف بالله عن سبحانه وريي تعالى أبي عثمان المغربي رضي الله عنه عن ذاكر أنه قال إنه يري العارف بالله ninka oo ilaahiisa aqoonsan tudiicu lahu waxaa iftaa anwaaru lcilmi cilmiga anwaartiisii fayanduru biha waxuu ku dayaa cajaa'ib algeyb geybka waxay naga ciloon cajaa'ibtiis aas ku fiiri ha وعن الشيخ الكبير العارف بالله xagkiis waxaa laga wariyay abi سacيid الخراز رadi الlahu canhu anahu qaala inuu yihi ida araada allahu haduu ilaahay doono an yatawalaa inuu weli ka yeesho cabdan min cibiidihi adoon adoomankiisa kamid a fata caleyhi wuxuu ufuraa baaba dikrihi dikrigiisa irid iridiisas ufuraa faylstalada dikra akoon addoonkaas oo ilaahay kawel yeeshay hadduu macaansado dikriga fataa caleyhi waxaa loo aasu furaa ilaahay baab alqurbi dhawaashada baabkiis tuma kabacdigaas markii baab alqurbi loo furo kabacdi dafaca ilaahay waxaas u koryeelaa ilaa majaalisin unsi weheshashada majaalisteedii aas u koryeelaa ilaahay la weheshada majaalistiisa as ilaahay koryeela uma kabaadigaas mkas koryeelo majaalis unsiga ajlaso waxaas ku fadhiisaya calaa kursiyi tawxiid tawxiidka kursigiis as ku fadhiisaya uma rafa canhu lxijaab xijaabkiyaas ka kor qaadaa waadkalo waxaas gelihaa daar alfardaniya yani fardinimada keli aashanimada daarteedii as gelihaa xadrada ilaahay waa asgilaa wakashafa lahu waaas waas ufeedaa xijaab aljalaali waalcadamati weynaashada xijaabkeedii ilaahay weynaashadiisi xijaabkeeda loo as ufeedaa jalaaladiisi as ufeedaa xijaabkeedi aska qaadaa xijaabka aska qaadaa faidaa waqacat isku dhaco basaruhu indhihiis cala aljalaali ilaahay jalaaladiis walcadamati ilaahay cadamadiis bakiya bilaa huwa isaga la-aantiisa oo ahaa macnaa wax kala ma arkaa ilaahay les arkaa waaye faxayna idin saara alcabdu addoonkii wuxuu ahaa zamanan zamanko faniyan koo dhamaadi so dhan waa dhamaa fani asnaqahaa koo maxabada ilaahay ku dhamaadi ahaa fawaqaca fi xifdihi ilaahay xifdigiisa kusugnahaa subxaana nasana watacaala shaniis kun oo beri ah wax aska beri ahaa min dawaaci nafsi nafsadiis waxyaala u waceesh aska beri ahaa waqaala ibrahim bin adham radia allahu canhu xaggiisa ilaah kalaad aaday waxaas dhahay rajulu nin waxaas dhahay atuxibu matacashahay an takuna inaad aatid waliyan lilahi weli ilaahay iskale weli oo ilaahay iska leeyahay inaad ahaatid majacashahay ibrahim bin adhamaa dhahaa ninaasu dhahay qaala nacam ninkii waxaas dhahay haa waa jeclahay faqaala waxaas dhahay sayidna ibrahim aladam bin adam laa targab ha jeclaanin fi j shayin shay adalbin oo min addunyaa walaakira addunyada aakhira xaggeeda aadi hadalbin ajirinin wafarig nafsaka lilaahi nafsadaada ilaahay ufaariq yaal ageerkiisa ku mashquulina waa ilahay le ufaariq yaal وأقبل بوجهك وجهك كقابل وكليتي بكلية ضمان طالب عليه إلهي كقابل وجهك يا ضمان طالب إلهي قابل يقبل إناس كسو قابل عليك ويواليك إناس كجعلال كسو حريرو أهان مركاسيتي يا ولاية لقاري كبتاع وايا أنا أدوي آخر لم كزاهد هجرنين نفس هذا إلهي أفارق يال reebkiisa ha isku mashquulinin adigoo dhan ba ilaahey uqaabil marka ilaahay markaas asagana waa ku qaabilaa waan ku xariiraa waa ku jeclahaa saas waaye waqaala sheekh abu nasr siraaj casri radia allahu canhu annaasu fi ladabi adabka annaasu dadka fi ladabi adabka waxay kala qaybsamaan calaa halaat dabaqaad saddex dabaqo ay u kala baxaayaan adabka fiigeeda ama ahlu dunyaa dadka addunyana ahalkeeda faakharu aadaabihim aadaabtooda waxaa u badan fi lfasaahati fasaahada walbalaagati balaagada waxifdi lculuum culuumta la xifdiyo waasbaali asmaali lmuluki waxyaalaha oo boqoradaha ah, oo cawadii luumaaweeliyo sheek sheekay halkaas ay iyo ashcaaru lcarab ay xafidaayaan kaas waa ahludunya adabkooda waa adab adabka oo ahludunya alcaasku yahay waxyaalaha fasaaxada ay ku gaaraan ay jirihayaan oo balaagada aad ugu xeel dheeraahayaan culumta way xafidayaan waxyaalihii sheeko sheeko oo boqorada xiiseeyaan ay barahayaan ay boqorada ay ku xirmayaan ashcaarul ashcaarulcarabka ay xafidayaan saasayt waaye ahlu dunyaa adabkoodi alaasas ku eg yahay dabakada koowaad ika waaye <clears throat> dabakada lamaad ahlu diin waaye waxaa sidi sheekh ama ahlu diini diinta ahalkeedi fa akharu aadaabihim aadaabtooda waxaa u badan fi riyaadati nafsi nafsada la layliyo nafsada la layliyo khalwa iyo waxaas iyo algaajo iyo waxaas la geliyo khalwa la geliyo lagaajo guriga laga yareeyo shaawaadka laga reebo aadaabtoodi kaasa u badan ahludiinka wata'diib iljawaari xibnaha la edbiyo isha waxii hun laga dhooro waxyaalahaasati waaye dhagaa waxun makadkiisa laga dhooro oo la edbiyo saas waay maanaa jawaarixda acbaada oo daahirada ah waxifd alxuduud waayo aadaabtoodii xuduudda la xafido wixii xad u muteesahay laga dhoorsado zinada waxyaalahaas watarku shahwaad laga tago nafsada shahwaayaalihii ay jeceshahay laga tago oo mubowloota mubaaxada ay hataa ay ka tagaan kaas ahlu diinka al ahaa adabkoodi waalaatas ku koowan yahay waaa wax weyn waay naftirkeedii waa eh, adabka ahlu diinka laakin wal waa laga sii wen yahay tan kusoo xigtaa kasii weyn aadaabtoodi waxaa ahlulkhusuusiya la yihahda si sheekha as dhahay wa ama ahlu khaas ahaashada ahalkeedii dadka oo ilaahay wilaayadiis iskukhasisi waayo oo maxabadiis iskukhasisi waayo kuwaasaytii aadaabtooda waxa waaye fa aktaru aadaabihim maxay ahay inka aadaabtooda maxaa u badan dahaarat lquluub quluubta la dahiro khawaatirta xunxun laga ilaaliyo wamuraacaat lasraar is asraarta la ilaaliyo israar la dhowro la ilaaliyo la saafinin walwafaa bilcuhuud cuhuudii oo ilaahay loola galay in la oofiyo waay waxifd lwakt waktigoodi inay xafidaan waa waxay kheyr alay kusuubihaayaan waktigoodi cibaado iyo cilmi barasho iyo salaad waxyaalaasay ku jiraan ilahay dikrigiisa wakilat liltifaat ila khawaatirtana inay milaasadaan waa yarayaan waxyaalaha khawaatirta oo oo ku tacaluqa oo inay milaasadaan inay yareeyaan waayo aadaabtooda waxusnu ladab adab wanaagsan waaye aadaabtooda adab wanaagsan fi mawaqif alab meelaha oo oo dalabka marki ay dalbaayeen mawaqifka meelaheedi oo meelaheeda inay adabka ay wanaajiyaan waayo marki oo ilaahay waxay tuugaayaan waxyaalahaas waawqaat lxuduur marki ilaahay xadradiis ay xaadirsan yihin adabta ay ay ay wanaajiyaan waayo wamaqaamat lqurba marki joogan dhawaashada maqaamkiisa inay adabka wanaajiyaan waayo waana ahlulkhusuusiya aadaabtooda waayo farki waynaa kula dhexeeyaa saddexda maqaam hadii fiirisid ilaahay anu kutusiina ilaahay anaga dhigo waqaala sheekh lkabiir waxaas dhahay imaamu saalikiini dadka jidka aakhara qaadayaan imaamkoodi ahay dariikada dadka qaadayaan imaamkoodi ahay xujat ullahi ilahay xujadiisa ahay calaa caarifiina dadka ilaahooda aqoonsadi xuja ku ahaa qudb lmaqaamaati ahay kasiir lkaraamaat ahay abu maxamed sahl bin abd cabdillah cabdillahi radi allahu canhu xagis alaa kalaada aadee waxaa siri acmaalu beri kuluhaa camada e, oo samaf samada khayrka camaashiisii camada oo samafalka kulihaa dhamaasheeda camaasheedi fi saxaafi zaahid dadka zaahidiinta oo adduunka jeestay oo aakhirada ugo-ay saxiifadoodii ay ahaatay saxaafu acmaalihim waxaas ku qoran waaye ala yiri acmaalu biri dhamaanteed zaahidiinta saxiifadooda waxay ku qoran lahay waa figeedi ahaadi waaye acmaalu bir kale ma leh ah. macnaha qultu waxaan dhahay hada qowl caarifin sadiiqin musanafka wataa hadalkaan waxaas dahoyaa nin caarif oo sadiiq ah eh, oo fi nihaayati tasdiiq rumaynta nihaayadiis gaari qoolkiisi waaya la ilaahiisna aqoonsa qoolkiis waaye wabayaan adi qoolkan la cadeeyo as dhahay os dhahay acmaal lbiri kulaha fi saxaaif zaaidiin mukhtasara usoo lasoo goowaya waxawaaye usahno fisiraa waxaa fisira acmaal lbiri kuluha fi saxaaif zaaidiin hadii lasoo gaaway waxawaaye as dhahay macnaheedi la cadeeyo ama ahl addunyaa ahl adduunka ahalkeedii yakruju bacduhum yukruju bacduhum yukriju waxaa biciyaa bacdigoodii bacda maalihi waxaa isku bixiyaa fi bacdi acmaali lbiri isku bixiyaa samafalka samada acmaalkiisi qaar kamid a isku bixiyaa acmaalkiis wahuwa isagoo yuxibu jacl kasrat almaal maalka badnaashadiis watisaahu iyo waasicnaahashadiis isagoo jacl asbixiyaa yani dadka ahludunyada waaya wayatacarad waxaa isku banbaxaa lilfitna wayushgilo waxaa iska shugliyaa maalka an anwaani taaca taacada anwaacdiis wazuhaadun zuhaa zaahidiintane kharajuu cani lkuli maalkaas dhab waa ka baxeen lilahi tacaala ay ugu baxeen bilficli ay ugu baxeen iwa niyana waa ugu baxeen niyadan maku haayaan ficil ahaana maku dhex jiraan maalmaal sheekadiisa maxaa saas ay ugu baxeen bugdan lidunya addunyada ay nacaayaan ahaan watafarugan ay ufaariq naqahaayaan litaacati saniya ilaahay daacadiis oo koreys wajamacuu waxay kulmiyeen zuhaad ah bayna alcibaadaati alqalbiya ay kulmiyeen cibaadada oo laga cibaadaysto qalbiga oo ilaahay cajaaib ah, malakutkiisa lu fikro samaawaadka ardada cajaaibkeeda lu fikro wabadaniya cibaadaadka badaniya salaada iyo kuwaas xajka camal waaye walmaaliya iyo sakada camal waaye kulli waa kulmisteenaalahay dadka zaahidiinta sababta asudhahay saas waa ninkaan suufiga weyn oo caarif bilaahiga eh, ah acmaal lburi kulahaa fi saxaafi zaahidiin dadka kala dhan camalkooda camal camal bir mu arkooy usiga camal bir waa le waa isdhaha wii sai oo zaaidinta oo suubiyan le waaya isdhahay sababtana saas waa isdhahay maxay waxay kulmisteen cibaadaadka qalbiyada badaniyada iyo maaliyada saddexdaas le bajiraa ta u weynta qalbiyada waay waadca alxaqa xaqu ilaahay waxaas tusi subxaana waxaas daalacday waطalaca alxaqu subxaana watacaala waxaas daalacday ilaahay xaqa ahay qulubtoodaas daalacay falam yajid fiiha maka helin ilaahay qulubtoodii xuban ligayri jaceyl oo geyrkiis ay qabaa maka helin faakramhu markaas ku karaamey biqurbihi agtiis inay udhawaada oo abalo maxasi zaahidiinta ilaahay ma laa tafhamu lcuqul waxa aquulsha fahmi karin min fadlihi xaggiisa iska siiy wakayri khayrkiis xaggiisa iska siiy allahuma ilaahw anaga xarimin khayrkaadi lisharina shartahay aano xarimin wahab lana min fadlika alcaliim fadligaadi weynay naga siiy wajcal bika wajcal bika shuqlana shuqulkaadi adiga le naga yeelo adiga aan ku shuqlaanana laga yeel aan ku mashquulsanaano naga yeel بجاه نبيك محمد الكريم عليه افضل الصلاة والسلام على يعني إنك المنان ملك المنان أتائد الفضل العظيم أتائد فهذه تن قطرة لوعواية من بحر فضائلهم سوف هذا آه فضائشو بديالكين لوع كبيد إلا واختطبت عليها وحاصل شيء وحيلا بوايا بابا هولي فضائشي بابا هولي لوع كبيد إلا وايا أنا على أسف قابسد لوع عاسس لا وإن يكون هبا هذا في بعض الاحاديث التي ذكرتها ضعف أحاديث أصل شيء بعضهم ضعيف هذا وفي الأحاديث الصحيحة أنا أحاديث صحيحة هذا كنت أحجبتها كفاية وآتناي حاكم إذا منها وحاكم إذا قوله صلى الله عليه وسلم هذا خير من من الأذى مثل هذا أسلهاي نبينا حديث صحيح واي أو كفلنا أسلهاي هذا كان خير وعكس خير من من الأذى dhulka oo buuxo mil hada kan kan hadda adfaalihoos oo buuxo aska kheer kani oo adi adfaalios aska khayr badan yahay kani hadda udwac ka sheegtay akrajahu fi saxiixin xadiidka waa soo marteen kama dakarnaa waqowluhu a kamid ah xadiidka saxiixada aan soo sheegay qowluhu sala allahu alayhi wasalam ruba waxaa laga yaaba ashcasa akbara iso shahrikan koob oo basaasan oo buuran oo majmuucan bilabwaab irdaa laga reeray waayo low aksama cala allahi ilahay ad isku dhaara lahay la abaro ilahay dhaartiisa oo rumay lahay waxaan waxaan ilaaho ise isuubiatisla aan ku an ku dhaaliye isimkaada iyo waxaa isubi sida ilahi waa rumeylahaya dahay xadiidkaasa kamid akrajahu waxaa wariyeen bukaari iyo muslim fi saxiixeyn kama taqadama waqawluhu sala allahu alayhi wasalama kamid e qumtu calaa baabi ljana janada irideedaan joogsaday fakana caamata man dakalaha waxay ahaayeen dadka galeen caamadoodi almasaakiin waasxaabu ljadi ay ahaayeen waasxaabu ljadina haar maxbuusuun ay yihiin waxay ahaayeen kuwa la xabisi saasaan arkayas akrajahu muslim fi saxiixi kamaamadaasi inoo soo dhaafay waqowluhu sala allahu alayh wasalam waa kamid ah axaadiis saxiixada yadkulu fuqaraau aljanata ay gelaayaan qabla alagniya aniyada kahor bikamsa miya caamin shan boqol sano kahor akrajahu tirmidiy waa weli fi jamci waqala xadiiun wa xasanu saxiixu kama dakarnaahu wagayru dalika min axaadiis intaas keyrkiis oo axaadiis kale oo saxiixada wayakfi xaaluhu sala allahu alayh wasalama nabiga xaalkiis waxaa ku filan naxariis in korkiisa ahaade iyo wamaa kana caleyhi Eh, min anadri eh, wixii oo korkiisa is ahaay oo nadri ah waxaa ku filan iyo warafdi dunya iyo addunyada asdiyo kama huwa mashhuur fi laxaadiis xaalkiisaa ku filan aas dhahay nabi wax isku sugnaay in axaadiista la fiiriyo waxyaalahaas yakfi xaaluhu sala allahu alayhi wasalama xaalkiisaa ku filan iyo ma kana aleyh wax isku sugnaay oo min min anadri nadri xaggiisa uu filan warafdi dunya oo yani adduunka asdiido xaaladiisa isdhacaa ku filan kama huwa mashhuura fi laxaadiis axaadiis oo lagu soo sheegay wakada xaal lambiyaa ku filan al dhahay macnaha fadaaisha oo fakriga as leeyahay nabiga xaaladiisi a ku filan sis u dhaqmaayo a ku filan axaadiistii soo arooreen iyo ambiyada xaaladooda ku filan alayhim salaatu wasalaam iyo oliyada xaaladooda ku filan iyo salaf saalixiin radi ala kaasaa daliil ku filan waqala alimaam lkabiir alcaarif billahi wacasiri alkhabiir ahaay almuxaqiq xaqiijihi alwaric waric ahaay ashahiir ahaay abu cabdllahi alxaarif bin asad almuxaasabi eh, radi allahu canhu bacda an dakara alculamaa almaa'iliina ila dunya marki sheegay kabacdi culumada u iishay addunyada waxaas dhahay yazcumuuna waxay awranayaan ana asxaaba muhamadin sala allahu alayhi wasalam kanawi asxaabtiis maal ay lahaayeen fayaxtaju waxay xuji ka dhigahay almagruna kuwa la kediye bidikri saxaabati asxaabta xuskoodii radia allahu canhum iyo darahum unnaasa inay dadka u cuduraan ahaan calaa jamci lmaal maalka aruurintiisa inaan loogu cudura ahaan waaa asxaabta niyadooday sheesheegaya ama asxaabta maal waxqabeen waaasay dhahay kaasay xujo ka dhahaan kuwa la waaye si low cudur ahaan maalkaas ay aruursahayan ay kadaba shaqeeyayaan waqad dahaahum shaytaan shaydaankaa asiibay wama yashcuruuna laakin ma dareen mooyaan muxaasabi hadalkiisaa socdaa way haka waa halaagsantay ayuha almaftuun ninka oo la fidneeyo ixtijaajuka xujadi ad ka dhigaysid bimaali cabdiraxmaan bin coof xuja ad ka dhigaysid cabdiraman bin coof maal waa qawi jiriya makidatu min ashay dhagar oo shaydaanka kudhakraaya waaye makida waayalayo shaydaanka ku kudhakrooyo xujadaas adkeysesid dhagar oo shaydaanka kudhakrooyo waaye sena abdiraxman bin coof maal waa hawi yadafu biha calaa lisaanika shaydaanka carabkaad kasoo dhawaaqoya litahlika inaad haligsantid liannaka adiga mataa zacamta adeed oratid wakti alla markii orotid ana akhbaara akhyaar asaxaaba radiallahu canhum eh, saxaabta akhyaartoodi ilaah kalaali ahaade araadu lmaala ay dooneen mar ala markeed oratid litakature inay kufaantamaan washarafi iyo washaraf inay ku helaan ziina ay ku helaan ul rabeen haddii tiraada dadkii asxaabta akhyaabtoodi ahaay fakadiftada waxaad xamati saadeda dadkii madaxda ahaayaad xamati wanasibtuhum ilaa amrin ala amr weyna nisbeesi wamataa zacamta mar ala markiid ood oratid ana jamca almaal alxalaal maalka xalaal la ururiyo aclaa a koreya waafdalu min tarki in laga tago iska fadli badan yahay mar mar almakaa oratid faqad adrayta sayidina moxamed sala lau alay salam aada hoos xaqiisi u dhigtay nabigaad aada hoos ka dhigtay sala allahu alayhi wasalam wabilmursaliinana hoosaad ka dhigtay salawaatu ullahi wasalaamu alayhi wacalayhim ajmaciin wanasabta maxaad u nisbeysay ila aljahli id maxaa yeele id cilada lan yajmacu lmaala kamaa jacamta si adiga ukulmin si camal ma ukulminin insha wamataa zacamta mar ala markaad oratid an jamca almaali alxalaal aclaa min tarkihi adka koreeya in laga tago maalka uruntiis fakad zacamta waxaad oratay ana rasuula sal sl lam yansax umatahu muna seexihin muna seexinin idnahom in iska reewaayo can jamci lmaali inay aruuriyaan iska reewaayo muna seexinin adigoo dhahday camal waayo kadabta warabbi samaa waa been sheegtay ilaahay samada uumiyaan ku dhaarahaye rabbigeedaan ku dhaarahaye calaa rasuuli ilahi sala la alay slam waad ku been abuuratay bal baarankaas ka aada kaana sala allahu alayhi wasalam lilummati naafican umada ko naseexayaas ahay wacalayhim mushfiqan waana waa unaxariis ahay wabihim ra-uufan raxiimanaas ahay ko dhimri badan ko unaxariis badanaas ahay umadiis way haka halaagsami waa halaagsanta ayuha almuftuun hada cabdiraxman bin coof waas dhahay waa kana sax bin coof radi allahu canhu fi fadlihi fadligiis watuqaahu wasanaacihi sanc almacruuf waxyaalihi waxyaalihi wax qabadkiis oo oo la ogaayo islaamka soo qabti وبdلh الأموال الصبحi في سبيل الlah ilahy dartiis مaca صحbatihina asla saaxib lala qawli رasuل الlah sl bushra lwalhan bina birjana abraham bin of oo saas xaaladis ay tahay yuqaf waxaa lasoo lasoo jooja carsat القiyam fi carsat القiyam cursat القiyama banka khiyaama lasoo joojiya وahwaaliha iyo shidayaalkeedi figeeda lasoo joojiya bisababi maalin maal darteeda loo soo joojiya iktasaba aska kasbaday min xalaali litacafufi inas dhoorsad ahaan wasanaayi lmacruuf iyo macruuf sanaacadiis ahaan litacafufi inaas oo dadka su-aashooda iska dhoorsad ahaan ukasbaday iyo macruuf inaas dadka u sameeyo wax wax ula qabto dadka yani wax fiicaas ula qabto anfaqa minhu qasdan oo dhexdhex aska nafaqeeyey wa ataa fii sabiili illahi ilahi dartiis u bixiyey munica waa laga reeway manaca min waxaana soo joojiyaa banka khiyaamo aawaashiis maal askasbadi oo xalaal aska kasbadi ajligiis oos inkasoo nafaqeeyey oos jilaahi jidkiis uusoo bixiyey munica min asay marka abdiramaan fi waxaala dhisaay aheyd oo maalkiisi waxtar weyn oo islaamka uu sameeyey bunica waa laga reebay min saail aljana inaa inasu socdo maali fuqaraa lmuhaajiriin as ula socdo wasaara waxa ahaa yaxbu ko ku garguurta fi aathaarihim xabwan muha fuqarada oo muhaajiriinta galaashoodas ko garguuraayo as naqday markiis janada as gelaayo famaa danuka maxaad malaysaa biamtaalina anaka oo kale alaqarkaa fi fitan dunya oo ku addunyada fitan yaalkeeda maxaa noo maleheysaa cabdiraxmaan bin coof oo saas fadaashiis aheed oo maalkas sabiil alkhayr asku soo bixiyey kasi ah, xaaladii saan ay noqotay anaga ah, maxaa noo maleehaysaa oo kumaashaysan adduunyana fitanteedi wabacd falcajabu kul lcajab waxaa yaab leh min kuli maftuunin mutamarigin oo isku isku isku rarafihaayo oo ku galaan galahaayo fi takaliid shubahaat koo kasta la fidneeya yaab lehaas dhahay oo galaan galahay fi takhaaliid shubahaad shubahaadka isdhehgali iyo xaaraamka yukaalibu oo oo sidii eega camal maaragti uu oo ku boodayo calaa awsaakhi dadka awsaakdoodi oo ku boodaayo sidii eeyaha ku boodaayo camal dadka awsaakdoodi ku boodaayo acyaab le aslaayo wayatakhalabu oo ku gadgadoomayo fi shahawaad shahawaadka ziinada mubaahaadka faantanka addunya fitanka tuma yaxtaji haddana kaas acyaab leh oo xaaladi saas ay tahay oo haddana xuji ka dhigahaya cabdiraxmaan bin coof radi allahu canhu laakin xuji ka dhigahay kaasa yaable uma qaala muxaasibi waxaas dhahay radi allahu canhu bacda kalaamin dawiinin xasanin daka fiihi saxaabas ku sheegay radi allahu canhum waxaas dhahay haddana kaanuu waxay ahaayeen asxaabta lilmaskanati maskiinnimada muxibiina kuwa jecel wa min koofi fuqarada cabsikoodana aaminina kuwa ka nabadgelyo ahaayeen wabillahi tacaala fi arsaaqihim arsaaqooda inay k ilaahay oo waafiqiin ku kalsoon ilaahoodi ay ahaayeen ululmaqaadir ilaahi caza wajal masruuriin ay ahaayeen ilaahay maqaadirtiisna ilaahay haalib ahay oona weynaay kuwa kufaraxsan ay ahaayeen ilaahay maqaadirtiis wafi lbalaayi raadi ilaahay baladiisna imtixaankiisna kuwa kuraadi ahay ahaayeen wafi raqaai waktiga oo qaarankana shaakiriin kuwa ilaahay oo oo ilaahay u nicmeeyey waktigaasna kuwa kushukr wixii ilaahay uu nicmeeyey kuwa kushukri ay ahaayeen wafi dharaa'i saabiriina waktiga oo oo dhibaatadana ilaahay kusabraay ahaayeen wafi saraay waktiyada faraxdana xaamidin kuwa mahdiyen wakanuu lilahi mutawaadiciin ku ilahay utawaadocay ahaayeen wacalaa anfusihim mutirina asxaabtas amaano nafsadoodii geerkooda uu doorahaayeen kasti waa waa addunya kusaabsan hadii oo helo usiga waaad kafikraay koo kale oo walaalkiiska dhiwaateysan wacan xubi alculuwi watakaasir warciina yani koreen la jiriyo la jeclaado iyo fanfan iyo waxa waa ka waa ka waa ka magaciisi xalaal ma rahaayeen waa ka xalaal ma rahaayeen wakanuu waxay ahaayeen idaa akbarat caleyh dunya xazinuun haddii addunya u timaado waa tiiraayeen asxaabta saasay ahaayeen waidaa abal aleyh hadii fakiirnima soo qaabila isu yimaadna qaalu waxay dhahayeen fakiirnimaday u marxaban bishicaari saaliiin saalixiinta shicaartoodii soo dhawaaw fabilaahi caleykan kuu dhaarigiye ilahan kuu dhaarigiye akadalika anta saas maa tahay adiga wallahi aan ku dhaartiye inanka adiga la baciidu shabahay bilqoom qoomkaan lasoo sheegay koo ka dheeraa tahay shaba xaggiis maku shabahda shaba xaggiis oo uu dheer tahay xaaluka dida axwaalihim xaalkaadi axwaashooda lidkiisi waaye lidkiisi waaye tad tadqa cinda alghaniy hinaa markii oo deeqa agtiis ad deeqsantiid waa kooqiisaa watabtur waa mamangacaysaa gasi cinda rakaa markii oo necmaysan tihid gasi macnaha waxa waaye waa kooqaysaa macnaha nicmada waaad ad aad u iileysaa meel oo wejigeeni ahayn aad ku iileysaa oo kudheldhel meel oo xaraam waxyaala ah, xaraam ah, aad ad ku isticmaalay mahi ilahi uu shukri laheed watafraxu cinda sara markii oo ood faraxsan markii oo oo nicmo jiron waa farxaysaa watakfalu cinda adaa shukri cinda adaa shukri nacma shukri nacma gudashadeedina aad ka tahayaa sidaay agteeda wataknadu cinda daraa marki oo dhibaataysatid waa ilahay raxmadiis waa kakuuseysaa wataskudu cinda albala marki nu imtixaamayna waa carooheysaa ilahay aska carooheysaa walaa tardaa bilqada qadaa ilahay kuraadina samays watubgid lfakra fakeyrnimada waa nace wataniif waad kaweyneysheysaa min almaskana maskinino watajmacu lmaala maalka waxaad u arursahe litancama dunya addunya inaad ku raaxaysatid wazuhrata addunya birbirkeeda ahaan ad kuraaxaysatid iyo shahawaadkeed kuraaxaysas amaalka aad ku aruursaysaa walaqad kanuu waxay ahaayeen asxaabta fima axala allahu lahum wixii ilaahay uxalili xaaraanta iska dhaaf ashadu minka fima xarama allahu calayk wixii adiga adkaa xarami kolka zaahid ay ahaayeen kasi wixii yani shay xaraam amala dhorsaay wixii xalaal u ahaayo kasi wa kanuu lizalati suqraa simbaraxda oo yar dembiga yar ashadu isticraaman ay ahaayeen ko aad uweyneyst oo minka xaggaadi ko aad uweyneysta ahayen dembiga yar waa weyneysa jireen waa ka darnaayeen weyna weynaysashada xaggeeda xaggaadi oo min min kabaali lmacaasi si adiga oo od ood yani ood ku tihid macaasida waaweyn ya iyaga ood adiga od od od iyo ses iyaga kan oo oo yar ay aada uweynaysahaayeen dambi wan oo yar iska dhaco kasti aad aada uweynaysahaayeen si adiga ood u dhowr shay dambiga waaweyn waa kasii darnaayeen falayta adyaba amwaali ka ahaadee falaytish laa tadi adyab amwaalika maalkaadi kan a maalkaadi kan u wanaagsan u halaalka badan ha hadis ahaa lahay le shubahaati amwaali amwaalkooda oo shubahaadka oo xalaal iyo xaraam iska dhex gali amal hadis ahaa lahaa le kan oo adiga xalaal waa isdhees udhaarays kan u xalaalsan hadii kooda oo shubahaadka ehle camal hadis ahaa lahay oo shubhaad w oo xalaal xaraam isdhexgali waay oo xalaal waay la dhihi kari xaraam waay la dhihi karin kaas camalkoodi oo shubhaadkooda camal dhaalaads xalaal waay walaytaka shalaytade ashfakta min sayiaatika kacabsateena dembiyaalkaadi kamaa ashfaku min asi iiga oo xasanaadka in wa cabsahaayeen xasanaadka acmaashkoosa suban ay kacabsahaayeen an laa tukbala maxay kacabsahayen in la aqbalin Eh? hadda taasoo oo kale saycaadkaan maaa ah, hadii uu cabsa lahayd le walayta soomaka mitla iftaarihim soonka ad soomaysid marki ika afursanyiin camal lahayd aalaaya dhahay manaa adoo soomatin manaa iyagoo afursana ka ajar badnaayeen way manaa wasaaruka dhafarka ad dhafreysid ya oo cibaada ad dhafreysid ahaawe asdha mitla noomihim marki ika hurdaan alihi ajar helaaya camal le hadii heli lahayd al dhahay farki wayna dha ninka asxaabta noo dhaxeeya iskusoo gaar iskusoo dhawaahayna male walaysa xasanaatika xasanaadkaadi ahaadayna mila waaxidatin min xasanaatin hasho xasano ika kamid ehle amalaad ali adduunka cumrigaas subis oo xasanaad hal xasano ika subis amalaad dhigmi lahay le ya way haka halaagsamisi waa halaagsamisi halaagaadi yabagi laka an tardaa bilbugati waxaa ku oolaya dhahay inaad kuraadina wax oo aakhiradaadi ah, ku gaartay oo yar wax yar oo kumoodaysa adduunka intiid noosheed muddadaas yar oo aakhira ku gaartay watactira watactabira bidawil o tuctabara eh, in lagu ictibaariyo bidawil amaal idaa waqufuu lisaa watactabira maan qur'aan idhehen hmm. ah. watuctabara in lagu ictibaariyo bidawi lamwaal idaa waqfu lisuaal hadii oo oo lasoo joojiyo su-aasha watasbiqa fi racil اlawal bidam اlamwaal idaa waqifuu lisuaal hadii oo su-aasha oo oo loosoo joojiyo watasbiqa fi racil اlawal dadkii oo qarnigii horeeyey ood ku hormartid fi zumrati mustafa sala lahu ala slam laa xabsa calayka walaa cisaab oo dadkaas camal oo yani micigooda ahaata camalkooda timaad oo oo lagu xibaasi yani ol ahaas lahaa oo oo l oo lagu xabaasi oona lagu xisaan oo fuqarada zumradoodii aad kamid noqotid waay faqad qaala sala allahu alayhi wasalama e, yadkulu lfuqaraa الجنة أي جلان قبل الأغنياء بخمس مئة انتهى كلام المحاسب في حصارات وهذا بعض كلامه وقال بعض الشيوخ الكبار وحيثين ينب... وحيثين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يحدثني إسوئي ورمايه في فضائل الفقراء فقراء فضاء الشغل وشرف الفقير على الغني شرف الفقير كان منك غني أسكليه فعفيت من قولي وهانك حفر يا صلى الله عليه وسلم أن قال لي وحسيري أحسبك أن أن عائشة رadi allahu canha tadkulu ljana qabla agniyaa bikams caaisha waxay gelaysaa tahay janada agniyadeedi kahor bikamsa miya caam shan boqol sano kahor wayna ibnati fatimana as tahay radi ala an tadkula janad waxay gelaysa qabla caaisha biarbaciina sana afartan sana ka horeeyay liannaha maxaa yeeli gabarteeda naalat min addunya akala min caaisha halihii oo aan caaishka gaarta wax ka yar ay ka gaartay معنى والله أعلم وروينا عن الشيخ العارف